fawaariqda u dhaxaysuu sheekhu soo sharxahayey alimaam alxaliimi abu cabdalla alxaliimi tacriifkiisii luqawiga ah ee istiqaasada khuseeyey ayuu ka soo hadlay sheekhu kadibna nuquul buu soo guuriyey can sheekh اlislaam ibnu teymiya ku saabsan qaala shaykhu lislaam axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam abulcabaas taqiyudiin alxaraani dimashqi alxambali shaykh lislaam fii bacdi fataawaha wuxuu yidhi fataawooyinkiisa qaybo ka mid a sheekhu qadiyadaani wakhti buu ku baxshay muslimiintu kolba cilada taagan iyo dhibka jira in laga daaweeyo waa shay daruuri ah hadday dhibaato akhlaaqi a taagan tahay waa in iyadaasi la daaweeyo wakhti lagu baxsho sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhigayba in beeca iyo mucaamalaadka faasidada ah la daaweeyo ama la xaliyo nebiyulaahi shucayb waqhti ugu baxshay min mahaami risaalatina looga dhigay mar hadduu shirkigu baahoo faafo ummadda wada gaadho waxaa waajib ah in ummadda shirkiga iyo gaalnimada looga digo altaxdiiru can ilmukafiraati fardun mu'akad bay culimmadu yidhaahdaan waxyaabaha mukafiraadka lagu gaaloobayo in ummadda looga digo oo laga fiijiyo oo loo sheego oo loo sharxo si ay uga digtoonaadaan waajib cayni ah weeye kolba nin walba karaankii ayuu waajib ku noqonayaa waqad yakuunu fii bacdi اlaxyaani farda kifaayatin maadaama eekeyrka eh, ay u taagan yihiin sheekhu marka wuxuu uhi walistiqaaatu bimacnaa an yatluba min arasuul istiqaaada aanu eh, aan ogol lahay bimacnaa an yadluba inuu iyadoo looga jeedo inuu ka dalbo axadku min arasuuli suubanaha maa shay huwa asaguba allaa'iqu u cunnama oo ku habboon bimansibihi nabiga darajadiisi oo aadanimo inuu aadami yahay ah inuu bini aadam bashara yahaya ilaahay karaameeyey wuxuu qaban kara in la weydiiyo nabi alla waxaan ii qabo ii ducee sidaan ii yeel wuxuu tari karo intuu noola la weydiisto laa yunaazicu fiihi ka murmi mahayo arrinka asaga ah istiqaadada noocaas ama alabkaasi laa yunaasicu fiihi ay fi hada alab muslimu ruux muslim oo nabiga yaqaan ka murmi maayo waman naazaca fii hada almacna macnaha ruuxii ka murmana fahwa imaa kaafir inuu gaal yahay nabiga ku kacsanoo diidan wa imaa mukhtiun daalun iyo inuu yahay nin gafsan oo dhunsan oo istiqaasada la diidan yahay iyo midda loogol yahay kala fahmi waaye marka waxaanu diidanahay wuu soo socdaaba sheekhu ku yidhi laakiin waxa aynu ogol lahay waa in nabiga iyo keyrkiiba la weydiisto waxay kari karaan ama awoodaan inay baxshaan ama dhiibaan ninka hawshaa inkirana waa daalun mudil oo nabigu xataa aadanimadii baad ka saartay basharnimadii baad ka saartay khalqigi inu ka tirsan ka saartay waxay aadamihii uunku kari kareen ama qaban karaan haddaad subanaha u diido bimacnaa waa xaqiraad waa bahdilid waa ka saarid aad ka saartay bini-aadinimadkiiba aad ka saartay taasi marka waa xadgudub weeye inaad gaal tahay nabiga tanqiisinaya oo ku xadgudbaya iyo inaad macaanidii khalad ka fahanto istiqaasoo dhanba ay kugu daba rogmatay labadaa mid un weyuu sheekhu ku yidhi wa amaa bilmacna alladii nafaahu rasuulullah amaa istiqaata nabiga in la weydiisto iyadoo looga jeedo macnuhu nabigu diiday nafaahu ay ankarahu wa abtalahu rasuulullah rasuulku ilaahay uu buriyey ilaan quraysh baa hawsha haysay quraysh iyo carab iyo mushrikiin alcarab ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa waa qirsanaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qaadir yahay waa ogaayeen inuu adduunka asagu maamulo waa ogaayeen inuu khaaliq yahay waa ogaayeen waana ku talagelayay waxa ay ku gaaloobeenee u daran wuxuu ahaa in ilaahay khayrkii ay baryahayeen markuu dhib ku dhaco in ilaahay khayrkii ay cuskanayeen hadhow dhibka ilahay markuu kasii qaadana markuu dhibku cuslaadan isaga keligii cuskanayeen faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu اddiin falamaa najaahum ila اlbari idaa hum yushrikuun qur-aanku hawshiisa bannaankay taallaa markay doomaha fulaan ay badda iyo meelaha tagaa oy doyntu la caadhoodo ama laashku la kharibmo ilaahay keligii bay baryahaya dacaw allaha mukhlisiina lahu اddiin addiin hunaa biitifaaqi اsalafi الsaalix wbitifaaqi المفسرين iyo keyrkoodba waa alcibaada cibaadadaasoo looga jeedo alistiqaaha faidaa rakibuu في الفلك dacaw llaha مخلصين له ddiin فلما نجاهم ila albari saaxilkii marka la keenay badda ay ka soo baxaan ay doontii ilaahay ka badbaadsho idaa hum yushrikuun dib bay u noqon hayaan ilahay keyrkiiay tuuga hayaan qur-aanku arrimahaas aad buu u sharxay huwa aladii yusayirukum fi lbari wاlbaxr xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasifun wajaءahum اlmowju min kuli makan wadanuu anahum uxiiطa bihim dacaw اllaha mukhlisiina lahu اddiin lain anjaytna min hadihi lanakuunana min الshaakiriin falama anjaahum ida hm yabغuuna fi اlardi bغayri اlxaq wإida masa الnaasa duru dacow rabahum muniibiina ilayh ثم ida adaaqahum منه رحمة ida fariiqu منهم yushrikuun idan qur-aanku hawshan waa caddeeyey gaaladu inta berisamaadka ayay aalihada iyo awliyada iyo saalixiinta tuugahayeen hawshu markay cuslaato ilaahay keligii bay baryahayeen nin ilaahay inkirsan miyaa barya ruux hadduu ilaahay inkirsan yahay oo uu diidan yahay jiritaankiisa miyuu baryahayaa abadan ilaahay way ogol yihiin way yaqaanaan in dhib iyo dheef asagu leeyahi waa og yihiin in adduunka asagu maamulo waa og yihiin laakiin qolihii ay lugooyeen xilligii ay ciirta lulan hayeen yaa markay abaaru dhacdo qamaaceer dhaco lagu kala tago ama baddu <laughs> naftu qabato bay iskaga tegahayaan inagu dhibkeennu waxaa weeye kuwa maanta jooga ilaahay khayrkii barya owliyada iyo ahlu qaabuurka iyo awoyeyaasha iyo habraha soo kacasha dhibkoodu waxaa weeye xataa fi shadaa'idi yushrikuun falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun ma ah ayagu waa maxay xataa fi اrakhaa'i wاsaraa'i wاshiddati wاdaraa ilahay khayrkii ba baryahaya bal waxaa laga yaabaa markay berisamaadku uu jiro in ayba ilaahayna baryaan muxuu ahay awliyadana tuugaan waa laga yaabaa laakiin xaaladdu markay xumaato ilaahay keligii E, e, maxaan ujeedaa awliyada keligeed bay baryahayaan marka cerka roob laga waayo caafimaadku yaraado cidda uu cashi qaato asagaan cuskanaayo cabdiqaadir u yeedha hawlihii ogaadeen soomaali galbeed nafsa shay wey markuu cidda cashi qaataa le xoolihii o dhan bushi baa la wareegay furuq baa ku dhacay jac baa ku fadhiistay markaasi xoolihii o dhan baa dub ka daatay markuu cidda cashi qaato caafimaadku yaraado cirka roob laga waayo abaaru dhacaan yaa loo cararaa asagaan cuskanaayo cabdiqaadir u yeedhay yidhaahdee adaa cabdiqaadirow alla ku ciseeyeyo muxuu ahaayey adaa cabdiqaadirow eebba ku ciseeyeyo dhulkao dhanku caanoon cashiira sheegtay ciishooday jelaaniyow awa ciidankaadiye ninkaan ma ilaahay buu baryahayaa mise awliyuu tuugahayaa been laisu sheegaa ma ah waxaas adduunka ka jira suufiyada soomaalia galbeed joogta kuwa koonfur daadsan kuwa dhuusamareeb iyo xaradheera daadsan kuwa puntland iyo somalilan jooga reer somalilan eh, waxay caabudaan sheekh barkhadlan la yahada caabudaan mushrikiinta somalilan sheekh la yahada sheekh caabudaan aw barkhadla miyuu ah kuwa galbeed jooga sheekh zaylic iyo qalanquul iyo abaadir iyo bay caabudaan gade gade sayid warsama laga caabuda eh, sayid warsame iyo sheekh cabdulaahi asaguna muxuu ahaa mid kalaa jira asaguna garan maaye way farabadany war ii sheega awo qolyihii reegede mareexaan sheekh cabdulahi baar dheer nin walba mid yaroo lagu fadhiisto ayuu leeyahy ilaah yar a arbaabu mutafariquuna khayr am illahu alwaaxid alqahaar meelahan hiraan qayb ka mida qolyaha gaaljecel iyo baadicadahi iyo midba iyaguna caabudaan oo ay lo iyo dibya ku qalaan magaciisa baa iga maqan yaa jooga qoyskaa ka jooga maalin dhow nin baa su-aal iga weydiiyey ku saabsan asaga oo reerkaas ah almuhim soomaali yaan been lisu sheegayne waa un sii kala dardaran tahay ma suufiyad yaa cawareer miyuu ahaa <laughs> almuhim waxaa weeye runta marka laisku sheego oday meel ku xabaalan oo la caabudo oo la bariyo oo dhibka loo sheegto oo habarta dhali weyda ay u tagto oo odayga wiilka e, e, doobnimada ku weynaaday ee xoolo jirka intuu ku weynaaday guursan waayo u tago islaantu furitaanku uu ku batay islaanta dilanku iyo ilmuhu ubadku ay ka leedaan ninka faqri ka bixi waaye bukurta cad inuu jabiya doonahaya dhibaatooyinka dadka qaba ee dhiban meelay ku carano alla ka ahayn inay jirto muran malah meelaan alla ka ahayn oy la aadaan ooy u sheegtaa inay soomaaliya ka jirtay aminkana ka jirto adduunka o ka jirta murantaasi ma laha yaan laisku ee waxaynu ka hadlaynaa xaaladaa qiimaynteedii maxay tahay ma gaalnimo mise waa islaamnimo xaaladaa qiimaynteedu waa kufriga shirki iyo diinka bax wey diinka bax qolya masaakiino wax badan la soconin oo mushrikiin ah laga yaabaa inay ku dhahaan waalan baa dadkan way tukan hayaan way sooma hayaan way salaada hayaan way xajin hayaan qiyaamay rumaysan yihiin allay jecel yihin nabigaay ku nafbaxa maanta ninkaad ku tiraada gaal baa tahay toriyo golxob ku gelinhayaa dadka miyaa la gaalaysiiye ah. dadkaasi marka hore waxaan isla fahmin masalat alasmaa walaxkaam masalat alasmaa walaxkaam baanan isla fahmin ninka intuu ka wanaagsan yahay annaga hawl noo taalla ma boqolkiiba sagaashan iyo sagaal haddaad ka wanaagsan tahay ood halka boqolaad aad gaalnimo ku dhacdo madaxaan ku qaadaynaa hawl anaga hawshaas noo taalla ma aha waa in la fahmo wixi aad ku dhaxday ma dembiba iyo macsiyo ood ka toobadkeenay xaggana aan lagugu gaalaysiinayn inaada bannaysataba mooye mise waxaan aad ku dhacday waa naaqid min nawaaqid alislaam oo sagaashan iyo sagaalkiiba burinhaya walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun dalika huda allahi yahdii bihi man yashaau min cibaadih walow ashrakuu laxabita canhum ambiya laga soo hadlay dhowr iyo toban nabi baa ilaahay ka soo sheekeeyey iyo rusul wanaagoodii tawxiidkoodii diintoodii nabigaa lala hadlay dalika hudallaahi yahdii bihi man yashaau min cibaadih walow ashrakuu kulligood nabi maxamed intaasoo rasul hadday shirki ku dhacaan la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun masaladaani ma laha in adeernimo iyo tolnimo iyo soomaali galbeednimo iyo mataqaan shirki ninkuu ka agbaxo balaaya ka agbaxda nabigaa lagu yidhi lagu halqabsaday asaga hadee hawshaas ilaahay baa ka ilaaliya halqabsi weeye nabigu maxaa lagu yidhi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin baylaha facbud wakun min ashaakiriin man yakfur biliimaani faqad xabita camalu hawshaan hawl kooban weeye waxaani gaalnimo ma yahay shirki ma yahay iskaga carar haddaad ka agbaxdo adoo dawaafiyo umraysan baan ku takfiirinaynaa adoo dawaafi cumraysan oo labayk allahuma labayk labayka laa shariikan kula tegaynaa hawshaas waxba noo leanno tanku kuma haysano cumrada iyo labayga baanbaan weeye mushrik baa tahay kufaaru quraysh ba iyagoo labeegta ku haya oo dawaafa haya ayuu nabigu tagfiirinhaya oo lah waxaan u imid macshara quraysh waladii nafsu muxamadin biyadihi laqad ji'tukum bidabxi wa ashaara ilaa xalqih inaad go'daan idin gowraco oo mowdku idinka adeegaan laysoo dirayba anugu warkaad waynu cad yahay lacbihiis waa caddaystaa baa layidhi been ummadda looma sheego soomaaliya waan isku wadaynaa laakiin waa intay tawxiidka ku taagan tahay waan isku wadaynaa oo midkooda liita iyo ka fiican kulli waa isla xaabqaadaynaa isku baabuur baan saaraynaa sitayma noogta badan saaraynaa tartiib baan ludunaynaa ilaa ay janna ku tagaan laakiin waa intay kitaabka ilaahay ku wada socdaanay muslimiin iyo muwaxidiin wada yihiin markay baabuurro kala kala raacaan oo baabuur shirki iyo dimuqraadiyad iyo calmaaniyo iyo rasamaaliyo iyo kufriyaad iyo shirkulqabuur mxuu aha shirkulbawaadi walcaraab ay galaan waan kala dhaqaaqayna waa lagu kala bixi w waa in lagu kalaruna laisku sheegaa wanaagsan waxaa laga hadlaya maaha aadamuhu waxay awoodaan ma la weydiisan karaa axad ma jiro sheekh wuxuu ku dhoweeyey inuu ninkaa la gaalaysiin ama uu yahay mxuu ahayey daalun mudilun mukhti ah waxaa la diidan yahay ilaahay lahaa keligii addoomihiisa ha siinin nabi ha siinin malag ha siinin rasuul ha siinin awliye ahluqaabur ha ku lugaynin fanaanaheeda inoo hesi jiray awliye allain adeeg oo ani hadda kor idinka sheekayna intirigii baa niman reer macalinoo geel shubanhaya ceel gallaa ah baan maray hadda kahor dhowr baa idiin sheegay geel geel irmaanoon badnayn bay meel ceeloo sakaraada ka waraabinhaya markaasaa ceelkii baa ku biyi yaraaday waxay leeyihiin alliya allow ambiyaashow awliye allah ilbiyala keen nin baa dhex taagan dhiilbu biyuhu ku qaadahayn kaasu qabaal yaroo meeshan yaalla ku shubahaya dhowr halaad baa af kula jirta anoo socotaan maro koox soconna intaan soconnay baa intaa qabtay wax badan bay wada lakin intaan ka qabtay bay ahayd wuxuu leeyahay alliya allow ambiyaashow awliya allah ilbiya hidihoobeedu ku haya geeliba shubahaya hidihoobe alliya allow ambiyaashow awliya allah ilbiyaalakeen ilbiyaalakeen baa leeyahay ilaahay iyo ambiyadii iyo awliyada baa lasku daray maxaa laga codsaday kulligood intay israacaan inay keenaan hee ilbiyaal oo geelan waraabisa hadhow baad igu akhriya kuwan waa muslimiin manaa ka dhagaysan hadde kuwaan muslimiin maaha gaalo wey kuwaan baa muslimiina yaad ku akhriyey yaa kaa dhagaysan yaa kaa aqbali maxaa u dhaxeeya ayaga iyo mushrikiinta carbeed nimankan sida leh ee ilaahay iyo awliyadii iyo ambiyadii isku diray isku daray ee biyo u diray halaha irmaanka inay waraabiyeen oga fadhiya iyo mushrikiin alcarab maxaa udhexeeya ii sheega waxa udhexeeya fari ma jiro wax faria ah ma jiro musaylamat kumaan kumoo nin soo kici waa dagaalamhay lam yushrik biاllaah lam yaqacuu fii shirkin daahir oo markaa la og yahay oo sugan xataa intay asaga daba soctay lam yaqacuu fii shirkin daahir wainamaa waxay ku inkireen shay macluum min addiini bidaruura khatmu risaala bimuxamadin bay diideen risaalada iyo nabinimada in lagu gunaanaday nabigeenna oo u dambeeya inkireen waxay dhaheen moxamed waa rasuul waa nabi musaylamana nabi kale weeye nimankaasi shirki daahiroo laga soo guuriyey fii kutubi salaf anugu ma arag laakiin waxaa weeye ankaruu shay-an macluuma min addiini bidaruura ninkay wax kastaba aaminsan in ilaahay u shariig yeelin aakhare inkira maxaad ka leedihiin iila aakhara ma jirto sideeduba kitaabka qur-aanka waa xifdsan yahay taraawiixduuna tujiyaa waa soomahayaa waa salaadahayaa waa muwaxid looyo gaaban laakiin ankara albacث alukhrawi haddii la dhinta laysa soo saari mahayo biyo u luqluqan maysaa inuu gaal yahay kaasi maxaa u gaalaysiiseen biyo u luqluqan maysaan shantii arkaan waa arkaanu islaam waa laga helay yashhad an laa ilaaha illa allah wa ana muxamadan rasuul allah wayuqiimu salaa wayu'tu zakaa hoo dhan ula yimid waaba xaafid likitaab illaah halkaasaa madow sibir mxuu ahaa adinka hoosaa goroflogadi sibir geel noqday qur waa xuub qur-aan mahayo laakiin wuxuu yidhi haddaad dhimataan niman yahow soo noolaan maysaan maxaa jira awowey qabrigiisi baan faaqo lafon baan ku arkay abadan wax la soo nool ma jira mesha lagu kala tegay aboor baa cunay hayna lugoynina noolal dambe ma jirto caamayga soomaaliyeed baa gaalaysiy midka asaga ah maxaa loo gaalaysay ninkan ilahay ooma sheeri gelin naaqid buu ku dhacay min nawaaqid aliimaan ninkaan rumaynin muslim ma ah hawshaan hawl iska kooban weeye bahalkaana laska ilaaliyo shirki alla iska ilaaliyo mushrikiintii soomaaliya qabuuriyadii iyo kuwa carbeed saqaaf iyo adduunka joogay iyo alfirqa alxabashiya addaala almurtada waxay yidhaahdeen kuwa ilaahay ka soo guuriyey gaalada ah waxa ilaahay ka soo guuriyey iyo waxaana isku maxaa jira ayagoo been ku sheegahayeen وycbuduuna min duun اllahi ma laa yadurهm walaa ynfachum وyaquluuna haؤulaaءi شhufacaaؤuna cind الlah kaanuu kaadibiin bay dhah hawsha beentood wey inta hadday aaminsan yihiin way ronaan lahaayeen been bay ka ahayd baab اlmujaadala wاlmuxaawaray ka ahayd muslimiintay qubmoos u dhigahayeen nebi maxamed iyo saxaabaday sirahayeen laakiin maysan aaminsanayn bay dhn alla inuu jiro maysan aaminsan ilaahay inuu adduunka maamulo ee waxay aaminsanaayeen laata iyo hubul iyo cuza iyo manaata iyo isaaf iyo naa'ila adduunka maamula waa jahalo ma ogtahay alqaacida fi اlusuul kama warqabaan kulu maa xakaahu اllahu fi kitaabihi walam yarudahu fahuwa waxaa wey waa shay haabit ah صaxiixa idi qaacidatu ahli cilm qur-aanku wuxuu soo guuriyo waxaka can اlumami wاlaqwaami الsaabiqa xaggana uusan radiyeyn shay haabit ah wey lianna qur-aanku laa yuhbitu ilaa xaqan kitaabka ilaahay hadduu qowm wax ka soo guuriyo ama ummada wax ka sheego lagana aamusoon la radiyn waxaa weeyaan shaygaa waa shay haabit ah ilaahay subxaanahu wa tacaala qiraalka ay qirsanaayeen tawxiidkiisa qayb ka mid a ah iyo wax badan ay ogolaayeen buu xujaysanhayay sidaa loo si loo mariya inta kale diidan yihiin ilahay intaa waa sugay wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaauna cinda allah ilahay ma diidin nabi allu su-aal ku celi baa layidhi qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi الsamaawaati walaa fi اlard subxaanah wa tacala cama yushrikuun hawsha waa loo ogol yahay saxa weeye warkaa inay qabaan laakiin waxaad weydiisaa ma allay u sheegahayaan adduunka waxa jira cirka waxaa jira dhulka waxa yaala ma alla wuxuusan ogan u sheegahayaan yaa u fasaxay hawshan yaa u sheegay in ay mxuu ahaay shufaca yihiin yaa u idmay ilahay wuxuu ihi subxaana nazaha nafsahu can shirki waxay sameeyeen yaquuluuna shufacaana cinda allah waa shirki subxaanah wa cama yushrikuun ay fii qowlihim shufacaauna cinda allah mushrikiin bay ku yihiin intaasay gaalo ku yihiin waxaan la sheegeen ilaahi ma dhabbaa ay mxuu ahaay awliye agtada shufca ka ma jirtaa maya subxaana ilahay waaxid keligii awey mxuu ahaay weli iyo ahlu qaabuur iyo sanam agtiisa ka argayn kara ma jiro ashafaaca shirkiyaynu ka hadlayna subxaana suurat zumar miyay ahayd ina anzalna ilayka alkitaaba biاlxaq facbud اllaha mkhliصa lahu اddiin alaa lilahi diin اlkhaalis maxaa daba yaalla wاladiina اtakhaduu min duunihi أwliyaa maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa tanna maxaa laga yidhi in اllaha yaxkumu baynahum yowma اlqiyaamati fima hum fiihi yakhtalifuun in allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar kaafir basa lama dhihin mubaalaqa lagu sameeyey waa ka sii daranaya waa badne laa yahdi man huwa kaadibun kaadibun he fiima daca oo maxay tahay ila اllahi zulfa yaa kuu sheegay shirki ilahi kaa shirki al allu ii dhow allaad kaga fogaanba kuu dhawayn mahaye waad kaga fogaan intana maxaan ku galay kafaar baad ku noqonaysa qur-aanka hawshaa wuu qaada dhigaa hawshaasi kufaaru quraysh ilaahay ma ma inkirsanay bal xoolahay qaybiyaan bay qaybna alla siin jireen qaybna aalihada kadh kadib hadhow beertay alla u gooyeen iyo beertay aalihada siiyeen asnaamta siiyeen haddii midkan sabultu ka qalwood xagga alla ku dhaco way ka soo qaadahayan waxay dhn sabulka ilahi uma baan waa hani asnaamtay usoo celinhayaan haddii beertii ilaahay ay siiyeen sabul ka soo go'o oo beertii asnaamta ku dhex dhaco usoo celin mahaya ilaahay ilahay beertiisa usoo celin maaya waxay uma baana kuwan waa masaakiin ayagu ha loo sabulka iska haysteen whada lshurakaa'ina famaa kana lishurakaa'ihim falaa yasul ilى اllah wma kana lilaahi fahwa yasilu ilaa shurakaa'ihim saaa maa yaxkumuun baa le hawsha hawljeeda laakiin xukunku xataa waa gardaro shirkiga xataa ma maamulo yaqaanaan baa le shirkigii xataa ay maamulhayeen ayaa iska garsooraynin saaa maa yaxkumuun hadday hawsha shirki ku socorayso saa tahay sabuulka ilaahay ka fakada beertiisa ha celiyo midka ka fakada beerta asnaamtana ha celiyo ha la kala laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala intii lagu magacaabay wixii ka soo baxsada loo celi wixii asnaamta ka baxsana waa loo celin saa maa yaxkumuun ayib astafa albanaati cala lbayin maa lakum kayfa taxkumuun baa lii idan waa wajacaluu min cibaadihi juz-an ina alinsaan lakafuur shirkiyaad bay nimankan ku jireen asnaam bay ilaahay keyrkii caabudahayeen baryahayeen oy og yihiin xaqiiqata ayagu inay sameeyeen ayagu keeneen taariikhdeeda iyo meesha ka timid waa yaqaanaan saa darteed markay hawshu ku kullaato iskaga tagayaan war waxaa inagaa dhodhoobnay allihii dhabta ahaa in isla ogeyn inugu celiyay leeyihi falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun haadihi caqiidat alqabuuriya samatariyada qaadiriyada uweysiyada axmadiyada zayliciyada nawawiyada rufaaciyada bataaxiyada kulligood idriisiyada wixii uruqu suufiya la ohan jiro dhan shirkooda waa kana hada hu waa shirku quraysh shirku carab walmushrikiin waa damee iyo labadiisa dhagood farqi muaira oo xukum sharciga ku yahay oo ooma dhaxeeyo kitaabka ilaahay ninka ku istaaga asagoo garanaya uu kitaab ilaah yahay iyo ninka aakhare beeniya iyo ninka nabiga caayo higaadiya midka alla caaya ninka nabiga inkira kulli gaalnima ay ku kulmeen ayagoo kala duwanta waxay eedeen ninka aan naaqid iyo shirki ku aragno ummaddaa looga degi waa mushrik gawriciisu waa bakhti gabadhiisu muxuu ahaaye waa mushrikad hadday ku taageerto islaantiisu waa islaan mushrikada hadday ku taageerto hawshaa ku og tahay muxuu ahaayey hadduu dhinta qabri islaam lagu xabaali mahayo gaaladaa lagu daray ama bannaankaasaa lagu tuuri haddaan dhib baktigiisa lagu dhib isku gowrac manihin timaha anagu isdhaca uma xirmaan gaal adduunka joogo waa in daca alislaam hadduu laa ilaaha illa daldalahayo hadduu habeenka kun koor ku wardiyoosto subxaan allahi walaa ilaaha ila allah allahu akbar ka dhegaysan mayno maxaan looga dhegaysanayni waxaan looga dhegaysanaya ninku asagoo le laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah rabbi allah ku haya baad dhagax ku dilaysaan markuu zina ku dhaco maxaa dhagax ugu dilaysaan isagoo muxsana hmm? xad buu ku dhacay oo tawxiidkiiy laa ilah maxuu difaaci weyd ila waa la rajmin ninka asagoo guur xalaal oo xaas u galmooday zina ku dhaca intaan qabanaan leexada saarana dhagax baan ku dilaynaa nabigaa ku dilay saxaabagaa ku dilay dhaqanka islaamkaa sida ah tawxiidkii iyo salaadii iyo soonkii salliga aw xadiiu usama iyo xadiiu cimraan ibni xusein iyo axaadiis badanoo xadiiu miqdaam ibn aswad ku yimid axaadiistaas qataltahu bacda ma qaala laa ilaaha illa allah kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah idaa jaءat ywma alqiyaama hawlahaasi waa hawlahay ku wareegeysaan murjacat اlcasr ictisaamiyiinta qolyaha mxuu ahaaye daalay jadiidiyada kuwa habsoomay nimanka reerifmee doonaya inay gaalada iska gadaan nimanka doonaya in mashaariicooda ganacsiga aan laga agbixin nimankaa waxay warwareejiyaan way laakiin diin ma aha qadiyadda axaadiidta intii la qaada meesha la saaraya diin ma ahe dana kalaa ku jira axaadiistu waxay ka hadlaysa nin gaal ah oo shirki ku dagaalamahayay oo gaalnimada inuu nabiga xusaba diidanaa oo maxamedun rasuullahi diidanaa oo laa ilaaha ila allah diidanaa lagu kari waayo innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun ilaahay baa sheegaya ma ogolo afka ma soo marin karo haadaa waa carabi saliiqi ah, fasiix fahmaya laa ilaaha ila nuxurkeeda ay laa macbuuda ila laa macbuuda bixaqin ila allah cibaado alla muto oon alla ka ahayn ma jiro wey asna wuxuu og yahay asnaamtu inuu caabudo oo uu gowraco oo uu cuskado oo uu baryo howlaha lookalka u isticmaalo wixii culisee caalamina ilahay u dirow og yahay oo raggu dadku u xisaabsan yihiin ilaahiyo muxuu ahaay kuwan yararka ah alaaliha asuqra iyo alilaah mxuu aha akbar alacdam laba baab u kala yihiin wixii loo iyo howlaha la maarayn karo ayagaa loo yararkaa loo dirahaya hawshaan la maarayn karin alla weyna lagula cararhaya baabkaasoo u cadda nimankan marka ma ogola inay inkiraan kuwaan aalihada yarka inay inkiraan oy laa ilaaha illa allah yidhahdaan maysan ogolay sidaas darteed markaan dagaal iskugu nimaadno ninka aan laa ilaaha illa allah ku kari weynay hadduu ku adimo waan daynaynaa leanna maxaan u daba taagnayn war intaa ku dhawaaq baan lahayn malagaabaa galay intaa ku dhawaaq maku dhawaaqde nacam soo dhow naftaanu kaa qabanayna waxaan labaatan sana u dabataagan u caydhsanayna an yaquula laa ilaha illa allah waqad qaala alaan waa daynaynaa laakiin nimankan maxaan ku cadhsay laa ilah dhaha kuwan somaye qabuuriyiinta waxaan ku dabataagana warma laa ilaha illaa dhaha mise ayagaaba kaa wardi badanba ayagaaba kaa waxaan ku haysanaa ilahay keligii barya ilaahay keligii barya sheekh cabdilqaadir yuusuf alkownayn sheekh bashiir yuusuf dhammaantood wax tari karaan addoommo ilaahay way dhintay u duceeya aakhara waxay mutan alla war u haya ilaahay keligii ha la baryo keligii ha la cuskado keligii ha laga cabsado sharcigiisa keligii ummadda ha lagu maamulo nabiga ha la raaco axad kale yaan la raacin intaasaan ummadda ku haysanaa intaan ninkaan ka hello walaalkaayo wey madaxaan saaranayna ninkaan ka weyno murjin baa gelahaya haddaan tabar weyno waan habaaraynaa wax kale ma hayna asmihii eebaa la yidhi asmihii eebo ninkii waran haya waranku ku dagaala nin kale waa inuu habaartamo wax meesha yaalla intaa wey been yaan laisku sheegi aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha illa allah muxuu ahaa nin mushrigoo carbeedu lagu kari waayo inuu tawxiiso soo maahay kadibna markuu tawxiisay maxaa daba ninkan tawxiidka kaba heshay ciladii way burtay wاlxukmu yaduuru maca cilati wujuuda wacadaman cilatu qitaalihi wa qatlihi wa muطaaradatihi maxay ahayd an yaquula laa ilaaha illa اllah waxaan u daba taagnay oo loo baacsanhay oo geedaha loo jiirsinhay oo bohosho gaalo looga dabagelahay inuu kelimada ku dhawaaqo waanu ka helay waanu ka dhigaynaa waranka xaggaan ka dhigaynaa hadhow markuu ku soo noqdo hadduu hawshaa buriyo markaa malagii baa galay warankii aan dhignayn ooga dhignay fain taabuu can الshirki wاlkufr wa aqaamuu الsalaa wa aatuu zakaa fakhalluu sabiilahu ilahay baa niy waa ka dhignay warankii hawshii bay buriyeen waranki waan soo celinaynaa warankii dib baan usoo qaadaynaa idan nimanka waxaa weye ilahi wuxuu nahay faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad fain taabuu wa aqaamuu salaa kama hayno war waxaan ka toobadkeena amaad cabdiqaadir ka toobadkeenaysaan ood hawlaha joojinaysaan mucinulmuslimiina muxiidiini jilaano magantaa naga yeelay adaa libaaxun lagu laqayna wixiina laacalaq yaa jilaani sida dabaysha adaa u duulay wixiina daaradaf yaa jilaani hawsha hawlo weyn weeye reewaamaha waa taqaanaa hawshoodii nin reewaamaha la yidhi muxuu ahay hadda ka hor reer soo martay hadda kahor waa idiga sheekay markaasaa laga seexay sheekh cabdiqaadir buu aaminsanaa mushrig yar buu ahaa markuu aroorti ka la haayay yaa wuxuu yidhi jilaaniyow joogso nuuraaniyow joogso jeeskan xalaan ku qadnayo joogso haraati jugsibu lagu kala baxo waarkeeda reerkan baabi'i bursiiisu maxaa yael anay iga seexdeen anoo dariiqadii ah oo muriidkii reerka ah oo ku xidhnaa sheekha bay iga seexdeen reerkan waa in la baaba'asho marka waaba ilaah wax baabi'inhaya kufaaru quraysh intaa halkaa ma aysan gaadhinba ma aysan gaadhin markuu abujahal nabiga u qunuudahay wuxuu ilaahayow allih weynaba baryahaya ilaahayow anigii maxamed bur maanta kaanaga khaldan ee baatil ku taagan allow maanta jebi bur asaga is habaaray waa abujahl beder buu taagan yahy waa qunuudahaya qunuut nawaasil naazila soo kordhay niman saabiiinoo maxamed hogaaminhayaa beder soo fadhiistay idan asagina waa ka waa ilah baa baryey nabi maxamedna alloo bari ilah wuxuu intaan yartee saddexa boqol en watada maanta la baabi'iyo dib dambe lagu caabudi mahayo intii adduunka ka dhaqaaqaysa islaam hayd baan meesha keenay ahlu tawxiid ilaahu intaan haga baabi'inama gaalana la ii jebin nabigaa laga yeelay abujahla waa la jebiyey maxaa yeele mushrik buu ahaa abu jahl nabi allena waa muwaxid weeye hawshaani hawl iska dhibyar weeye dadkaani shirkiga hadday ka toobad keenaan waa soomaaliya ilma adeer weeye macaanoo qiimo badan shukaanta horaan fadhiisanaynaa hadday ka toobadkeeni waayaan gaalo weeye mushrikiina xukumkaasa alla kitaabkiisa ku leeyihiin oy sunnada ku leeyihiin hawshaa aad waa in loo fahmo wey ayb jaahiliin weeye ayaa nin hoostay taagan u leey maxaa jaahiliin ah war hawlahan hawle jahli gala ma ah maxaabaad aaminsan tahay ii sheeg maxaad jaahil ka tahay ilaahay keligii cibaadada inuu muto haddaad ka tahayba tawxiidka horaabaan ku asixinba anta kaafirun asliy murtadba ma tihid murtadba ma ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay cibaado xaq alla unbaa u laa macbuuda bxaqin ila اllah haddaad cibaado ilaahay khayrkii siisay kelimadanba maadan rumaynin markooraysan kaa asixinba ilaa man shahida biاlxaqi wahum yaclamuun faclam anahu cilmibaan lagaa helinba lam yasix lam tasix shuruud ah, kelima tawxiid baa mid aan lagaa helinba laa yaqiin walaa sidqi walaa ikhlaas walaa cilmi waxba lagaama hayo faanta kaafirun asliyun wain idacayta alislaama waintasabta ilayh islaamnimada aada sheegatiide marku horeysan kaa asixinba culammada in badanoo ka mid a ah sidaa aaminsan aima dacwa tawxiid in badan ba saasay aaminsan yihiin nimanna waxay leeyiin maya waa hore ilaan waxaan ka ab ka abbay ahaayeene awowgii baashan shirka ku dhacay asagoo islaan oo fiican tawxiid baa u fa ashraka waxaana waa murtadiin ka farcamay murtad ina murtad ina murtad sii soco labaatan awow waxayaa been laisu sheegi meesha qosol ma yaalle balaayaa labada ra'yi jira ninka shirkiba ku dhaqmaa ku aqdaantaa taariikhda shirkigiisan lama yaqaan meelu ka laakiin waxaan ognahay taarikhtaa ka horraysa oo muslimiintu inay mar muwaxidiin ahaayeen quruun min azaman ilaahay keligiina caabudi jireen shirkiguna uu bilowday qarn alkhaamis aw raabicu ka dambeeyey laba mid un wey dadkan marka in dadka mushrikiintaaynu ka hadlayna ummaddo dhan ma aha aaa'ifa alquburiya shirkiya iyo aaa'ifa siyaasiya almushrikaynu ka hadlaynaa dagaalka labadaa dhinac buu dhacaaya ninkii asagoo tawxiid u asaxay shirkigu uu taare ku noqdayna waa murtad ninkii markuu hore uu islaamka soo gelhayaba tawxiid saafi aan kusoo gelinna waxaan leenahay waa kaafir asli ah labada daa'ifaynu ka hadlaynaa maa ummaddan islaamka iyo masaajidda buuxisa qiimaha badan ana aan gaalnimo ku ogeyn waa gaalo odhan mayno dadka muslimiinta islaamka sheegta al aslu fiihim cindana waa muslimiin dadka islaamka sheegta ee duniyada dhooban waxaa noo asla inay muslimiin yihiin walaalaha yihiin gawracodaan cunaynaa waa ka guursanaynaa waan xabaalaynaa waa ku tukanaynaa allaahuma ninkaan si gooni ogu ogaanay inuu mushrig yahay mooye ninkaan istaan baa noo saaran haddaad xataa huudi aan caam akridaan nagu waa islaam huudi aan caam bay dhiijeen somalia haye haddaad labadaas hor dhammaysaan ku nagu karimaysaan inay muslimiin yihiin ee ma aha inaan leenahay soo qabta annagama inta kada waa gaalo hawshaas annagu kuma jiro dadku alaslu fiihim waa alislaam liannahum yantasibuuna ila alislaam acmaal iyo mashaacir iyo waxaa ka muuqata calaamada islaam gaalnimana noogama muuqato xukumka islaamku islaamkan u xukunnay manaadkiisii daahirkaabaa muuqda taasaan kuga dhaqmaynaa quluubtooda wax hoose ku jira allay u taallaa ninkan laakiin aan ogaano qalbigiisa wax ku jira bidalaa'il daahira ku ogaano ama si daahiraba ay gaalnimo ku cadaato gaalnimadana aan ka toobadkeenin si aanu ognahay walow bidannin haalibin gaal baa naga noo yahay wuxuu doona ha sheego ha dawaafa xajiyo gabdhaha ha guursado masaajid ummadda ha ku tujiyo imaam iyo mixraabka ha buuxshad isaga u taalla hawsha aad in loo fahma dadkii bay gaalaysiinhayaan ilaahay intuu gaalaysiiyo waa in la gaalaysiiyo waa min addiin qul yaa ayuha alkaafiruun yaa macshara quraysh qur-aan arki maysid yaa macshara quraysh qur-aan ka soo heli maysid laakiin waxaa ku badan yaa ayuha الnaas yaa ayuha اlkaafiruun qul yaa ayuha اlkaafiruun ilaahay mudhaho nimankiina qraysh yaa saadaata qraysh ayuha saada wasaadaad ma maqlaysaan hawlaheenni ayuha saada wasaadaad abadan qul yaa ayuha اlkaafiruun waa in kaafiruun lays yidhahda ho ilaahay baa wasfigii baa laga helay waa in lagu saaro qadiyadaasu sheekhu ka hadlaya wuxuu nabigu anfiyey ee ilaahay u sugay subxaanahu wa tacaala uunkiisana u diiday ninkii khilaafa ninkaas waa gaal waama ay listiqaaha waama bilmacna aladii nafaahu macnuhu nabigu anfiye inkiray ee uu buriyey in loo istiqaatoodo fahwa ayضan mima yajibu nafyuha fahwa asagu ayadan ku noqona hadalkii mar labaade mima yajibu in la anfiyaha waajibaya in la diidaa waajibaya nafyu ay nafyu istiqaaha mima yajib nafyuhu in dhaha ficlan min xayu lcibaara waxaa laga yaabaa inuu ikhtisaar ama tasaruf ku sameeyey ninka la yidhaahdo shawkani hadalka asagoo sidan ka faahfaahsanna kitaabka alistiaaa ku jira shekh islam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala aleyh kitaabka alistiaaa fi radda cala lbakri buu ku jira ashaafici fahwa ayضa mima yajibu nafyuha wain la nafyo la diido haddaad ilaahay hayrka usugtan adaa isyaqaan wuxuu ihi sheekhu waman abata ruuxii usugoo siiya ligayr illaahi alla cid aan ka ahayn maa laa yakuunu waxaan u ahaanayn uusan mudnayn ila allahu alla mooyee fahuwa aydan kaafir qaacida kuliya mid warkan isagaa nin walba oo siiya una ogolaada una ictiraafa ilaahay xaqiisii khaaska ah inuu aadamo kala siiyo kaafir bilaahi alcaiim tashriica iyo sharci dejinta alle keligii baa iska leh in alxukmu ila lilaah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika diin اlqayim walaakina akar الnaasi laa yaclamuun xukumka kowniga ee qadariga adduunka ka dhaca ee maamulka ah iyo xukumka diiniga ee sharciga ee maamulka diineeda iyo dhaqanka iyo kala socodka iyo maxaakimta ilaahay baa iska leh amara an laa tacbuduu ila iyaah asmaada ilaahay magac uu nabigu saxaabada u diida oon xakamkahayn lama hayo asmaada ilaahay uu leeyahay aragtayna aragteen carakawaaga ee sagaashan iyo dhowrna nalooga sheegay kana badan tahay intaana ogeyn ay ka badan tahay magaca xakam le nabigu in laga bax waa muslimiin baa u yimid wafdi ah nabigay martiyeen mudday la joogeen oday u yar weynaa oo wuxuu arkay nabiga l yaa abalxakam yaa abalxakam yaa abalxakam markay u yeedhahayaan nabiga u yeedhay kaalay magacaa hebel hebel maxaa lagugu naanaysaa abalxakam maxaa lagugu baxshay xuulu markay qadaayaad isku qabtaan ama gar isku qabtaan ama xaaja timaado bay ii gardhiiban jireen mudacigii mudacaaleyga ii gardhiiban jiray waan firi xaaladooda waa ku ijtihaa waan kala xukumi jiray xukumkayay ku kala qanci jireen way kala seexan hayeen nabad baa dhici jirtay nabi wuxuu hi hawshaa waa wanaagsantahay ummadda in la kalaga waa allah iskale xaq ilaahay weeye ina allaha huwa alxakam wa ilayhi alxukmu caruur ma dhashaali ilaahay baa garsoora ilaahay baa kala xukuma ilaahay baa sharci dejiya allah kala bixiyaa adugu laakiin waxaan ku weydiiyey xukumkana asagaa iskale ina allaha huwa alxakam ina allaha alxakam baa nabiga ku filay waxaa ku filay alxakam ullah nabigu ma yeelin ina oo tawkiidu isticmaalo wax dhuujiso waa taqaanaa damiiru fasli baa la geliyey muxuu ahaayey bayna almubtada wاlkhabr baa damiiru fasli muqxamaa lasoo tuuray liyufiida alxasra wاlqasra wاtawkiida aydan jumladii ismiyad ahaydee mubtadihii khabarkii baa la tacriifiyey liyufiida alxasra wاlqasr intaa maxaa loo dhuujinayaa kelimo yar buu nabigu saddex goor adkeeyey sidaan u shakiyin weeye ood u xasisho hawshaan dheeldheelmaa ina allaha huwa alxakamu ilaahay keligii unbaa wax xukuma asagoo sharcigiisu unbaa lagu dhaqmi intaa kuma dayn wa ilayhi اlxukmu asalku muxuu aha hawlihi ajruumiga wاlxukmu ilayhi bay ahayd wاlxukmu ilayh hawlihi ajruumiga alxukmu ilayh lama yeelin taqdiim iyo taakhiir baa la sameeyey limaada liyufiid alxasr macmuulka haddii lagu hormariya caamilkiisa muxuu faa'iideeya qasr iyo xasr wa ilayhi ilى اllahi waxda laa ilaa hayrihi alxukmu xukumkana ilaahay keligii baa iska leh hawshaasi nabigu intuu ku wareegeysta waa arkaysa hawshaa yarta ah. muxuu ka xanaaqay abulxakam kunyo keliya annagu waxaan leenahay sharci dejinta annagaa iska leh shacab rabitaanka shacabka doonidda shacabka shacabka maaalibtiisa maaalib ashacab maaalib almujtamacaat iraadat lumam umam war waxaan maxay ahayd weyn iraadat ullah iraadadii ilaahay awey xaqi ilaahay awey addoommahan sakaraadka nagu lugeynaysa musqulaha buuxshay wax kalena aan qabanaynin badankood markaad nagu wareegaysaan ilaahay xaqiisa aw masar hadda xabad baa ka socota culus gaale iyo intii gaala raacay iraadata shacab shacabka ashacb yuriid xukuma madaniya dawla madaniya ashacab yarfud addawla diiniya alxukuma diiniya halkaasay baashu maraysa kuwana sakaraadka iyo koonfur ka soo rocley intay ordeen oo jabuuti fadhiisteen iyo muxuu ahay doofaarey iyo kuwa ka yimidba puntland iyo iyo jigjigaland iyo waxay dhahaan dastuurku waa kitaab kitaabka qur-aanka waa munazal he dastuurkuna waa muqadas hada lafdu bixaddi daati buu gaalnimo yahay intaan la gaarinba xugum aan la gaadhin laftigiisaa gaalnimo ah in la doonaa gaalnimo ah alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduun yuriiduun an yataxaakamu ila aaquut waqad umiruu an yakfuruu bih ku gaaloobaa la yidhi waxaan markaasibama rabnaaba ashacbu yuriid hawsha aad ha layskaga ilaaliyo ashirka atashriici ashirka asiyaasi ashirka alxukuumi ha layska ilaaliyo adduunka baaba'shay ka noogu daran wey kuwan sakaraadka qubuuraha fadhiya xoogu dhaqaale haddaan u qaybinno oon soo kaxaynoon cidiha ka jaroon foolashan ka si masaajida aan geela way iska toobadkeen hayaan xooga buhabuhan yar u baahay nimankan hanjabaad yar bay rabaan shirkiga asagu qawaaniinta leh ee dasaatiirta leh ee fuqahada leh ee xaramu lqada fuqahaau lqaanuun asaatidat lqaanuun khubaraau lqaanuun ee lagu qaataba m jaamacaha lagaga soo baxo waa shirku siyaasi ashirka siyaasi shirkiga noogu daran kaas wey na baaba'shay gaaladun way fahamsan tahay lannu haddii islaamkii diinta laga fogeeyo maamulka iyo nidaamka maca salaama islaamku waa u dhammaatay nabig wuxu sal slam ummadaydu soddon iyo shan sano kadib fitan baa ku dhici fitnada hadday ka badbaadaan fa in yaqum lahum diinuhum waxay sii jirhayaan sabciina caama bay nabad ku daaqahaya culama muslimiinto dhan ashaaciradoodii xata aljahmiyatuhum iska daasa waxay dhaheen diintan waa nidaamka siyaasigaa in yaqum lahum diinuhum nadaamuhum siyaasi wey khilaafa islaamiya taxkum bikitaab illah hadday u istaagto way dhaqmahayaan maalinkai nidaamka siyaasiga uu weecdo oo uu qalloocoo jabo waa kuu dhammaatay xoon laxdi laga riday unbaad noqon fiin iyo dhibad qorxa u dhacday unbaad noqon gudcur um, u galay waa kuu dhammaatay meelaad u dhaqaaqdaad waaye walaahow baa kugu dhacey shimbir intay soo gasho guri albaabka lagu xidhan baad noqon soo ma taqaanaa kolo meel baa madaxa ku dhufan daaqadda xag ku dhac qararaf waagi haad habeenkacay ma taqaanaa suu u duulahay u dhacahaya suu u duulahay markuu boqol kilomitr gooyuu daali waa dhacahaya leannu geedu ku dega maya ma arkahayo waa godcur mugdib waana kacay abeese iyo mas iyo waxbaa geedku ku taagnaay baryi lahaa baa laga kacshay idan waan wareeray agga u so agga meel loo dhaqaaqaa la garale kolba kii noo qadaan daba yaacaynaa qolyaa waxaan dhaheen muxuu ahaayey shuuceed bay noo dhaleen waan daba yaacnay la ooman baan diin baa loo ooman yahay islaam baa loo ooman yahay tawxiid iyo nidaam siyaasiaa loo ooman yaho diin oo sharci ah idan tabar kale ma hayno kolba midbaa calan noo nol waan daba yaacayna cabdirashiid iyo ilyas barra waxay noo muxuu ah shuuciyi waa daba yaacday aadan caddaa ka hore dimuqadu waa daba yaacay goormay baashu soo bilaaban lixdamaadki kontomaadki bay nagu soo bilaabatay qabyaalad baa haddana ka dambaysa culus oo naloo lol oo laisku baabiyey waa dhowey haddana mxuu ahaay qablayaal calankood baa baday waa la daba yaacay hadda calan waxaa sula adisaba ka babanay kan noogu daran adisaba buu sulanya aqas ka badan ninkaan u xajiyin malgii baa galay ninaan u xajiyin ninkaan tegin adisaba in laga soo caleemo saarin waxba u socon mahayo wadaadihii suufiyada diinta inoo waday say sheegteen markay iskhilaafeen waxaa looga yadha waa la imaada adisaba bayt labyad fi shari afriqiya hala yimaadaan albeyt alabyad fi shari afriqiya adsababu kuwa kenya jooga kambala ayuu laga yeedhaa kuwa kenya jooga la camal joojinaya soomaaliya iyo w la camal joojis la geeya hawshaani marka hawl culus wey laakiin adduun wuxuuna or looma haye adoon shirki ku dhicin ilaahayna aan meel kaga dhicin diintana aan ku tumanin nafta halagaa qaado factazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacada calaa asli shajaratin calaa jidli shajara firaqdii baailka wadaybu nabigu intaad kaga cararto meel ku nafbax sidii maansalugalaydi qoraxa kugu disha meesha ya baay soomaalidu ma aqaan meela ka keeneen waxay dhahan kolley insha alla kutub alxayraad ka keeneen maansalugalaydu eh, waxay tidhaahdaa eh, muxuu ahaaye afkaan cagaar ku daaqay caws ku daaqi afkaan cagaar ku cunay caws ku cuni markuu cagaar ku dhammaado oy biyaha u dambeeyo guraan oo muxuu ahaaye wuxuu dhammaado geed dheer bay fuulaysa meesha u koraysay tegi soo degi mayso qayba ayagu soo degoo yararo iska socdaa jira laakiin midda weyn halkaasay tegaysa dhibicda u horraysa markay dhacdo doogga u horrey cagaarku soo baxay soo degaysa waxaan kale waan ka sabr waa adkaysanhaya labiiyo toban bilood waxaa laga yahay saddex bilood inay geed saartaad ka dayr ka dayr ka ka gubay soo degaysa ruuxa muslimkaa diintiisu waa inay qaali la noqoto wixii la sheegaba in lagu yaaco waa dhib wax kasta inaan iska xambaarna waa dhib wadaaduhu wax kasta inay horbodaan dhib kala nidaam yarbaa wa wabaa la sheegi waa la horboodahay wadaad baaba al hadha wuu tubtu waxaan ma ogeyn wayna sireen wayna gaadeen midbaa wuxuu yidhi intuu ka qayb galay hawlihii shariifka wuxuu yidhi shariifka sida loo doortay iyo hawshay u dhacday waxaa u dambeysay khilaafatu sayidina cumaan bni cafaan sida loogu ijmaca loogu ijmac garan mahayba fi taariikhi اlislaami اlmadiid awiil wax la mid ah kalimatu ijmac bayn umma soomaaliya ilahay baaba noo keenayba waanu yarkaadeen laba bilood kadib dagaal buu bilaabay maxaa jira dawladdiisu kaafiro weeye xukuumaddiisu kaafiro wey sadiga maha waaba sidii sayidina cusmaan baa loo magacaabay baasha waa in laga fiirsado wadaaduhu siyaasad badan ma yaqaanaan xog badanna ma hayaan war aan waa hore inkiri jiray baa baryahan dambe soo rumoobahaya ibnu khalduun almalik yaa kitaabkiisa taarikhda wuxuu ku yidhaahdaa wadaaduhu waa ajhalu الnaasi bisiyaasa fuqahada iyo culumma dadka sheegta waa ajhalu الnaasi bisiyaasa maxaa jira buuri maalinkay indha kala qaadeen iyo intay ka duqoobeenba ay ka ciroobhayeenba wayajuuzu wayaxrumu waqiila wa fii qowlin bay ku jireen buuri cilmi nadari ah oo dihna ah bay ku jireen weligoodba tabiiq maysan gelin buuri siyaasaduna waa tabiiq waa taatiko waa qaalma rogotayn galgalasho wey fooddaa la isgelinaya hawshan hawl u baahan way dhaqdhaqaaq iyo fal u baahan wey nin laakiin iska fadhiya wadaad baa wuxuu yidhi waxaan waa dhaweydba wadaad waxaan ku nidhi nimankan wadaadihii dhallinyarada ah akhdaab badan baa laga sheegay kanaa laga sheegay wuxuu yidhi wadaadu waa nin wayar waayeela wey oo duqooydan wada dhali kara kulligii intayna meesha fadhida markaasu wuxuu yidhi nin socdaa turanturoodaba nin fadhiya ma kufo hadalka aniga aad bay anfacay ruuxu markuu socdo ama eh, ordahayo turanturada oo kufaa laakiin nin fadhiya miyaa kufaa nimankan camal bay ku udaan oo qarankii dhannaabay rabaan inay soo celiyaan oo diinta islaamkii bay maamulayan oo meelahay joogaan bay nabad ka dhigeen cir iyo dhulla waa laga xidhay bad iyo berna waa laga xidhay soomaalina waa loo adeegsaday kuruus misl waa ku fakanhaya inay kufaan waa qasabore khaldamaan duruuftoo dhanba caqligaa keena inay khaldamaan laakiin un hal caawo wixii laga caawin karo laakiin mid iska fadhiyo saaxiibulmanaabir walmaxaabir ah qowlahana muxuu aha ka abuuranhaya asagu ma khaldamo wey wuxuu aaminsan yahay asagii baaba dhex fadhiya baash irjaa tajahum diin la-aan gaala iska gadid qabyaalad bakti asagii waxaa la doonaya asagu u noqo xaafa saliim baa la doonaya oo nabad ceebka saliim u noqda la doonaya asagii baa baashi ku dhuflaynayaba oo dhex dabaalanhaya baktiga dhex dabaalanaya ciyaadan billah waxaa weeye muhiimaddu islaamkan waa hora intii hingool lagu qabtay ayaa laga fogeeyey awoodda milatary oo dhanba meeshana laga galay bay ahayd kow khalaaf xumay ku bilaabatay qism alcaskari buu nagaga bilowday calmaaniyadu kadib waxaa la soo geliyey qism alqadaa kadib buu madaarista u gudbay kadib baa dhaqanka ijtimaaca loo gudbiyay afartaa qodob baa la weeraray hadda calmaaniyada socotana laba qodob bay ku socotaa alcalmaaniya fi اnidaam wاlxukmi wاlcalmaaniya fi اtacliim labadaas wey kenyay ka jirtaa ardayga muslimka ah iyo midka kiristanka kii bohoraha ahaa kii yahuudiga ahaa kii mxuu aha turkaana diinlabaha ah iskuul bay wada tegahayaan isku macna waxa udhig walaalo wey haadaa lahu diinuhu walaka diinuka wa haadihi lidiiniha maca salaama halkaas lagugu tarbiyanhaya waxaad ku qaangaadhay adoo aaminsan gabadhan waa kiristan gabadh fiican weeye hebla la yihahdaa ninkan waa bohore nin qiimo badan weeye galaas miid baan ahaan jiray miid miid baan ahaan jiray miidka adag ku hay weligaaba idan waa lagaa dhaadhicin haadihi calmaaniyat fi tacliim waa midda u dana ummadda baabiisaw hadhow kaa wuxuu qaan gaadhi oo caqligaysan ama uu maamul qaban asagoo aaminsan dadku inay wada noolaadaan nin walbaba diintiisana gurigiisa ula aado annagu waxaan leenahay dadkoo dhanba waa inay taxta xukmi illahi yimaadaan ninkaan imanin waan ku nafbaxaynaa warkana waa intaas laabudda addoommaadin yaa idan abuura allah adduunkan yaa leh allah diintiisa u dambaysa waa ta alislaam soosgala ma diideen seef baa idin taqaana udkhuluu fi silmi kaafa wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin hafaaf iyo mxuu ahaa galaas mid baan ahaynaya halsu yimaadeen ma jirto kitaabkan ma ka amar qaateen maya dagaal baa idinka dhexeeya tabar ma hayside waa ku sugahayaa baan leehay ah, waa diyaargaroobi waa cidduu lahum ma statactum min quwa waxayga baan diyaarsanhaya shacabkan afuufi waxaad qashinka ku shubteen baan ka daadin midka xanuunsanaya ac u baahan baan gelinhaya alcinaaya markaziya waan wadayna ina tababar baan geyn waanu biyo keeni doonaa rogcadaagii soo rogaclo wey laakiin inaan waxaa aqbal la sugi maayo inaan aqbala gaalnimada iyo diin waxaa yeeli mayno haddaanu tabar haynin isticdaad baa ilaahay noo diray in la diyaargaroobo abaabul guubaabo talagal baa loo baahan yahay ninkan waxaynusu wax ma raadiyo wabaan wax naga maa waa doonaynaa intaan haynanaba inaad soo gashaan hadda waxaa leeya abaaraa dhacay abaarhi baa yaa rabaa in lagu banaysto oo loo yaaco imisaa abaar lagu soo dhacday soomaaliya labaatanka sana u dambeysay imisaa abaar ilahay ku salliday wax noo gurmay maxaa loo waayay sanadkan maanta abaarta dhacday maxaa dal iyo dibad gaal iyo islaan loo dhawaaqahaya idaacadihii waxaan soomaaliya ahayn sharuq afriqiya majaacadeeda waxayna dhihi jireen sideed milyan baa tihiin hadda waxay afar milyan baa gaajo haysa milyan oo soomaliya o dhan ba milyan ahayde koonfur keliyaba waxaa joogta de afar iyo baahan hawshan xisaab kale wey waa musbaarka juxa wey juxa soo musbaarku meeshu sudhay hawshaani dara kale laga leeyahay waxaan oga jeednaa gebagabadu dadkan yaan been laga sheegin diinta ilaahay ha la barto shayga xaqana ha taageero ninkaan tabar hayninna tabartii ha raadiyo hadduuba waayana qadar ilaahay qadihiisana ha sabro fasbiruu xataa yaatiya allahu biamri <clears throat> wman ahbata ligayr اllahi ma laa yakunu ila lilahi fahuwa ayضa kaafirun gaal weeye idaa qaamat calayhi اlxujatu markay xujada ku qunto ay yani diintu gaadho ama risaaladu gaadho allatii xujadaasoo yakfur uu gaaroobayo ama yukafaru la gaalaysiinayo taarikuha labadu waa suuragal aniga wax iishidan ma jireen wa min hada albaab <clears throat> qiyaam lxuji iyo howlaheedu kitaabka gabagabadiisa dambaynu kaga hadli doona insha allah ima waxba isagu tilmaami doono wa min hada albaabi waxaa ka qawl abi yaziid albistaami <clears throat> uu yidhi istikaaatu lmakhluuq marka laga hadlayo weeye in istiqaaadu ilaahay keliga uu fi ma laa yaqdir caleyh ila allah aysan lahayn markuu ka hadlayo waa nin suufi oo qiimo badnaa waagi dambena lagu tuhmay xataa aaraab badan lagu tuhmay laakiin nin zaahid oo caabidin uu baa loo badan yahay laakiin aqwaal khaarija can qawaaniin sharci buu leeya aad loo radiyay shekh islaam uu qabto kitaabkiisa istiqaamada wuxuu yihi istiqaadat lmakhluuq makhluuqa kaalmaysiga iyo gargaarsigu makhluuqu gargaarsado bilmakhluuqi addoon kale addoon addoon gargaarsiga u gargaarsaday ka istiqaadati lhariiqi bilhariiq nin biyo ku haftay oy biyo la tageen oo tiraa laba biyo la tageen adna way ku anna reebel anna way wadaan wey webi baa idan wada qaaday midkiinada baal ma yaqaan haddaad tara hebel ii gargaar aniga badbaad isagaa badbaadinaya laba addoon dacufa aalibu wاlmaطluuc waa caajiz iyo istiqaatu caajizin lcaajiz wey waa ka istiqaasat اlhariiqi kan waa makhluuq addoon daciifa wey aduguna makhluuq baad daciif baad tahay hawshana alla keligiibaa awooda ilaahay aad alla kaalmayso ilaahay bari ilaahay isku xidh laakiin addoonkana lugeyn adnaas lugeyn waqowlu sheekh abi cabdillahi اlqurashi baa ka mid a istiqaatu اlmakhluuqi biاlmakhluuqi kastiaaat lmasjuuni bilmasjuun nin xidhan oo nin xidhan kaalmaysta wey nin baa jeel lala dhigay quful baa lagu jabiyey ka kaladaasna lala dhigay wuxuu ihi hebelw maad sidays hebelw maad sid saan ku sida araab xidhanay oo wad xidhannahaye waa dhib addoonkan sakaraadkaa logeynin allihii khaaliqa ku abuuray bari allaha hoosta wa ama isticaanatu binnuun alisticaanatu binnuun iyadoo nuun la akhriyo fa huwa alabu اlcawni gabagod waa ma waa suaal wa alab isticaana istigaaa tawasul kulli soo ururi waa asuaal waalab ilaahay in wax la weydiiso wax laga doono wey waxaa laga doonay hadduu saxan yahayna waa saxan khaldan yahayna waa khaldan yahan leenahay yani axadka wax laga doonay addoomuhu waxay la weydiisan karaan ama laga dalbi karo waa laguu soo cadeeyey wuxuu gooni u leyna waa laguu soo cadeeyey walaa khilaafa kama jiro annahu yajuusu inuu an yustacaana in la kaalmaysto bilmakhluuqi addoommada fii yaqdiru calayhi wuxuu addoonku karo oo min umuur diin arrimaha adduunyada ah ama aakhara sooma iiga duce baad odhan kartaa ama khayrka ii sheeg ka an yastaciina inuu kaalmaysta maalan bihi addoonkii calaa an yaxmila macahu mataaca alaabta ila qaad baa tir hebel alaabta igu culus tahay ila qaad waa waa isticaano bannaan war cadow baa isoo weeraray ila difaaco ila dhici waa wax bannaan war walaalow waan baahanahay lacagta ilaahay kusii wax iga sii waa wax bannaan war addoonku wuxuu awoodo weydiiso ka kaalmayso ka gargaarso ha kaaga heliyo laakiin hawshu ilaahay keligii leeyahay awlaad in lagu siiyo cadowga in lagu jabiyo ilahay baa haya ila ridwa laakiin jebinta allah gacanta ku haya nasriga waman nasru ila min cindi illaah nafyi bacda istinaa waxaan soo ogaanabi bilistiqra imaam shanqiti nafyi hadduu yimaado bacdahu istinaa ilaahayna xaqa loo sugahayo ana hada shayun khaasun biاllahi wahuwa min khasaaisibu bida ila nahaye wa ataxada inaad jebisaan bu niman uu la adwaaga wuu soo celiyaa waman nasru ilaa min cind illaah waman yakfir dunuuba ila allah qul laa yaclamu اlhayba ila allah haddaad maqasho buuhi sidooduba laa yujaliha liwaqtiha ilaa hu idan waxaa weeye hawlahaas waa hawlo rabbi u khaas ah hawlaha haddaad maqasho nafyi bacda istidnaa allahna ay daba taalla iyo rabbi xuquuqdiisa waxaa weeye hada shayun khaasun min khasaa'is illah faman sarafahu ligayr illah fahuwa mushrik hawsha aad waa in loo fahma jiddan weeye addoomuhu waxay awoodaan ku ekow ilaahay wuxuu awoodaa isaga u da keligii uu awoodo kaan yastaciina bihi calaa an yaxmila macahu mataaca aw yucallifa daabatahu waxaata niyo meel baan gaadhahayaaye faraska ama baqalka ama dameerkan boonshiiya waaga ecc caws igu soo gor dibigan qoyliska ama sacan irmaanka carruurta yaabiska ugu cad mxuu ah, aan ugu koosaarto intaan maqnay balka igu sii dhig waa hawl la ogol yahay io calfi aw yuballiqa risaalata ama fariintan iga qaado wadaad hebel iga wa la ogol yahay وأma ma laa yqdir عalayh ilا الlah عaزa وaجل جلa جalaaluhu falaa yustacaanu fiihi ila bih وأma maa laa yqdir wuxuusan awoodin alla mooyin axad kale falaa yustacaanu la kaalmaysan maayo ay fiihi fii qadaa'ihi wa طalabihi إla bihi ay ila biالlah wa minhu waxaa ka mida ah baab اlisticaana iyo howlahan إiyaaka nacbud وإiyaaka nastaciin ilaahu baanu ku caabudaynaa keligaa baanu ku kaalmaysanaynaa alisticaana wasiilo wey wاlgaayatu lilcibaada huna ilahay in la caabudaa haayo ah cibaadadaasna allah loo kaalmaysan oo wasiilo ah laabudda min isticaanati mxuu aha min wasiilati اlisticaana maxaan u isticaanaysnana licibaadati اllahi subxaanaه wa tacaala iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin gabagabadu waa maxay fasalkani gabagabadiis waxaa weeye ilaahay subxaanaه wa tacala keligii wuxuu awoodo unba laga kalmaysan keligii wuxuu awoodaa asagunbaa laga kaalmaysan adoom waxay awoodaanna ayagaa laga kaalmaysan gabagabaduna laa yajuus alistiqaaatu bilmayiti muطlaqan axad dhintay gebi ahaanba lama kaalmaysan karo lama istiqaahaysan karo lama baryi karo looma yeedhan karo amaa dadka nool ayagu waxay awoodaan baanu weydiisan waxaysan awoodina allah iskale tambiih kale xadiidkii shalay markaan soo marnay ismigii ah, mxu almugiif culumada soo guuriyey ijmaaca inuu yahay min asmaa'ihi alkhiyaau walmuqiid ibnu taymiya ka majmuuc اlfataawa mujaladka koobaad waa ajmacat اlummatu buleeh waa soo guuriyey ijmaca asaga xadiidkii xaakim ee mustarka ku yimid iyo jaamicu tirmida kusoo marra waan hafay min xadiid abi hurayrana ism اlmuqiid baa ku yimid calaa dacfin fiih xadiidkaa dacfigu ku jiro buu ijmaacan mustanadkiisa noqonaya marka alkhiyaaf iyo wlmuqiid labaduba waa ismaani min asmaaء اllah hada biاllahi towfiiq